alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacdahu allaahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilman watuqa yaa arxam araaximiin allahuma salli wsalim wbaarik wancim cla sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu baabulxaali xaalkii baabkiisi ayaynu maraynaa hore waxaynu u soo dhiganay mansuubaadka asmaada la kordhigaahi iyo noocyada ay yihiin iyo tiradooda waxaan soo dhiganay mansuubaadku inay yihiin shan iyo toban soo maah waxaan soo dhiganay shan iyo tobankaas almafcuulu bihi oo kii ficilku hoo ku duldhacayay ah waxaan soo dhiganay almafcuul lmutlaq oo magaca kale lahoo la yidhaahdo al masdaru masdarka waxaan soo sheegnay mafcuul mutlaqa saddex shaqo inuu qabto inuu ficilka adkeeyo mu'akidun licaamilihi inuu ficilka noocuu yahay sheego mubayinun linowci caamilihi inuu ficilka tiradiisa sheego mubayinun licadadi caamilihi inta uu qaybsamana waxaan idhi waa laba qaybood mafcuulun mutlaqun lafdiyun oo ah ficilka meesha yaal inay isku xuruuf noqdaan iyo mafcuulun mutlaqun macnawiyun oo ah macnaheedu ficilka meesha yaal inaysan isku xuruuf noqon laakiinse xagga macnaha ka midaysan yihiin soo maa baaraka allaahu fiikum darfu zamaan iyo darfulmakaan ayaynu soo dhigannay shardiga ugu muhiimsanna waxaan waa in macnihii fii meesha laga dhadhamiyaa ama laga dareemaa sodaas ma maanta waxaan dhiganaynaa alxaal kitaabku waa dhammaad buu ku dhow yahay si fiican haloo muraajaceeyo dadaal badan ha lagu bixiyo qaala almusanifu raximahullah wuxuu yidhi alxaal alxaalu xaalku ismun huwa alsmu almansuubu waa magaca kordhigan xagaa maxaa ku baxay xaalku inuusan godnayn inuusan hoos dhignayn almufasiru faahfaahin ka bixinaaya liman bahama waxa qarsoonaaday oo min alhay-aati qaab ah qaababka qarsoonaaday naxwu qowlika weye jaa'a zaydun baa yimi raakiban xaal uu yahay warakibtu lfarasaan koray musrajan xaal uu yahay mid kooraysan walaqiitu cabdallaahi baan la kulmay raakiban xaal uu yahay ama xaal aan ahay mid gaari saaran ama gaadiid saaran wamaa ashbaha dalik walaa yakuunu alxaalu ilaa nakiratan xaalku mar kasta waa nakiro walaa yakuunu mana yimaado ilaa bacda tamaami alkalaami hadalku markuu dhammaystirma mooyaane walaa yakuunu mana ahaado saaxibuhaa saaxibu lxaali ilaa macrifatan mooyaane afar nuqdo oo muhima uu sheikhu noo sheegay aan faahfaahinne alxaalu kama carafahu lmusanifu raximahu llahu waxa weeye huwa alsmu lmansuub wey alladii isimkaasoo yuwadixu faahfaahin ka bixinaya alxaala xaaladda allatii kaana calayha shay uu shay ku sugan yahay xaaladda shay ku sugan yahay buu tilmaamayaa jaaa muxammadun raakiban markaan dhowday jaaa waxaa yimi muxammadun raakiban markaan dho fa kalimatu raakiban kelmaddaasi tubayinu waxay caddaynaysaa alxaalata ama alxaala xaalkii allatii xaalkaasoo kaana calayhi muxamed muxamed uu ku sugnaa cindamaa jaaa goortuu yimi warkaa ma fahamte raakiban maxay sheegaysaa xaaladda uu ku sugnaa maxamed marka uu iimaanayey wa muxamadunna faacilun kamaa taraa soo ma jeedid waaya jaamarka eeg xaggaas xaalad warkaa iswaraystaan war salaamu calaykum wacalaykum sawar geelle ii waran xaaladda ka waran qofkan wuu kuu jeedaa saa tahay inaa caafimaad qabto laakiinse muxuu kaa wareysanayaa xaaladaaa ku sugan tahay xaaladda ka warantaasi waa alxaalka la sheegaya waa isagii waa fahamta soomaan cali baa yimi oo asagoo sideeya buu yimi haa gaariba asagoo saaran asagoo xanaaqsan asagoo faraxsan war macalinkii waa la kulmay xaalad sideeyuu ku jira markaa la shay qofka waa la yaqaan ee maxaa meesha ka maqan xaaladda uu ku sugnaa markii shaqadan la qabanayay xaaladii baana garanayn waa fahamta soo maahan waaya waidaa qulnaa haddaan dhahno rakibtu alfarasa musrajan rakibtu waxaan kahora alfarasa musrajan xaaluu yahay fa kalimatu musrajin kelmaddaas xaalun waa xaal sabab liannahaa maxaa yeelay tubayinu waxay cadeynaysaa xaalal faras faraska xaaladiisa faahfaahin ka bixinaysa haye waayahay wa qowluka aad tidhaahday laqiitu cabdallaahi baan la kulmay raakiban xaal uu ahaa cabdalle fa haadihi alkalimatu oo raakiban ah tuwadixu waxay caddaynaysaa laba midkood xaalataka adiga xaalkaaga ama xaalaka xaalkaaga adiga cindamaa laqiita cabdallah markaa la kulantay see ahayd markaan cabdalla la kulantay xaalad nooceeya ku sugnayd koow amaa mase tubayinu xaalata ama isaga xaalkiisa sheegaysaa markaan noo raqiita cabdallaahi raakibantu ama adiga kaga sheegaysaa ama cabdalle warka waa ku dhacay soomaan marka luuqadda carabiga aad buu xaalku ugu fara yahay intaas waxay ku noqonaysaa hordhac shuruudulxaali xaalka shuruudiisu maxay tahay isimkan baa xaala markaa dhahaysid oo xaal a magacaa siinaysid shuruud intay ku xihaysaa kow an yakuuna alxaalu nakira horta waa inuu nakira yahay nakira maxaan kusoo sheeganaa waa inuusan al wadan waa inuusan damiir ahayn waa inuusan calam ahayn waa inuusan ismishaaro ahayn waa inuusan ismuhama ahayn waa inuusan hee al wadan waa inaan intaaba loo tiirin intaas maxaa loo yaqaanaa macrifo soomahayn macrifo waa inuusan ahayn nakiro yahay o an yakuuna bacda tamaami alkalaami warka markuu dhammaado gadaashiisa waa in la keenaa an yakuuna saaxibuhaa macrifa cidda kelmadda xaalka a ku tilmaamaysa ay wax ka sheegaysan waa cid la yaqaan waa inay tahay cid aan la aqoon xaalkiisa maxaa laga waraystaa nin nin markaan dhaho rajulun markaan dhaho in xaalkiisa la ogaado maxaa ka horaysa in asagii la ogaado soo maahan war ninku waa kuma waa hebel markaan dhao haa oo muxuu xaalkee miyuu xanaaqsanaabaa imaanas xaalka ku sugnaabaa la sheegay laakiinse nin aanbala garanaya marka hore wuxuu yahay xaal lagama samayn karo ilaan xaalku waa su-aasha labaad ee timaado qofka markii la barto haddaan su-aasha horeba lahayn oon qofkiiba la garanayn wuxuu yahayo marka hore xaaladdiisa la ogaanaya lama ogaan karo warka baa ku dhacay soomaan marka qofka xaaladan laga sheegayaahi waa inuu yahay macrifo waa inuu alwataa oo kale waa inuu calam yahay oo kale waa in istilmaam ismu ishaara waa inay tahay oo kale damiir waa inuu yahay oo kale warkaa ma ku dhacay waayahay miaal khaaba alimaamu imaamkii waa uu khudbeeye markuu khudbeynayo xaalad nooceeya ku sugnaa qaa'iman xaal uu taagnaa marasagoo taagan buu khudbeeyey soaas maa qaa'iman kelmadda qaa'iman waa xaalun xaal weeye wahiya nakiratun sushadiga ma buuxin ilaa alqaa'imu lama dhihin soo maa haddaan dhahno khaaba alimaamu alqaa'imu maxay noqonaysaa yaa sheegaya alqaa'imu maxay noqonaysaa sifay noqonaysaa baaraka fiik soo maahan qad khadaba waxaa khudbaya alimaam imaamkii alqaa'imu ee taagna maxay noqonaysaa tilmaan shuruud tilmaanta qaatay alimaam waa macrifo alqaa'im waa macrifo alimaam way godantahay alqaa'im way godantahay soo kuma raacin alimaam waa keli alqaa'imuna waa keli alimaam waa lab qaa'imuna waa lab soo kulli kuma raacin waa sifo marka sifada si looga ilayo nakira waa inay tahay qaa'iman wahiya iyadu qaa'imatuna bacda tamaami alkalaami hadalku markuu dhammaystirmay kadib bay timaadaa marka lagu leeyahay hadalkaa dhammaystirmay macnaheedu maaha waa laga maarmi karaa ee macnaheedu waxaa weeye ay bacda alficli waalfaacil ficilka iyo faacilkii markii la sheego in ayadana la sheego amase wa aydan haddana buu yidhi saaxibu haadihi alxaal xaalkaas qaa'imana ah, cidda wax ka sheegaysaana macrifatun weye wahuwa alimaam marka ma fahamti war markuu dhaca warkaasi haahey see loo ciraabaya khaaba waa ficlu maadin laa maxalla lahu koow alimaamu wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun liannahu qaa'iman xaalun min alimaam waa imaamka xaaladiisii haye wa xaalulmansuubi mid la kordhigana haddii la xaaleeyana intaas waa iska dayn karnaa xaalun min alimaami marra waxaa noo sheegay xaalku waa kordhigan yahay baa layidhi war male xaalun min alimaami mansuub ku dayso wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun mufrad halkan bal fiiri wa arsalnaaka waanu ku dirnay nebi muxamedow linnaasi baanu kuu dirnay adoo xaalad nooceeya ku sugan rasuulan xaal aad tahay rasuul xaal aad tahay rasuulan yaa xaal ka tahay haddaba soo qabo laa ilaaha ila allah isku laabo wa arsalnaaka nebi maxamedo waanu ku dirnay adiga linnaasi baanu kuu dirnay adoo xaaladee ku sugan nebi maxamedow rasuulan xaal aad tahay rasuulan yaa ka sheegaysaa wax qofka la diraya waa qofkee eh, nebi muxamed yaa u tilmaamaya hadda meesha jira kaada soomaan wa kaa arsalnaa arsal waa ficlu maadi ila ciraabsida mabniyun calas liitisaalihi binaa alfaacil bitaa alfaacil binaa alfaacil baa dhahaysa amase ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirih karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin fiima huwa kal soomaan wanaa damiirun muttasilun mabniyun calas fii maxalli rafci faacil kadaasi darabaka damiirkii muqtasilun nasba wey waa mafcuul maxaa dhahaysaa walkaafu damiirun muttasilun mabniyun cala alfatx fii maxalli nasbi mafcuulun linnaasi allaamu annaasi ismun majruurun bilaam haye kasratun intaa ma haysaa rasuulan rasuulan waa xaalad xaaladda uu nebi maxamed ku sugnaa markii la dirayay maxay ahayd inuu rasuul yahay soo maahan rasuulanka waa xaalun xaalun min adamiiri oo ka adaasa buu damiir buu xaal ka yahay soo maahan ama xaalun iska mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhiri tan bal fiirso walaa tacahow war ha ku ciyaarinina ha ku dheeldheelnina fil ardi dhulka mufsidiina xaalaatihiin haa mufsidiina xaal aad tihiin soo maa mufsidiina xaal ka tahay yaa haye tacaho waa ficil haye walaa tacahow walaa tacaow su-aashamanafkirtaa walaa tacaow ha ku okaadi maahee walaa tacaow ha ku dheelina fil ardi mufsidiina xaalaa tihiin meeshanaasuma jirta dee haye yaa haye haye haye agdhigta ninkaas agdhigay laakiinse ma ahayo haye xaafid ardaiyo mufsidiin sagale mufsidiina xaal aad waa xaalad qolada xaalkaas tilmaamayso sheega haye haye qolo maqan haye walaa tacahow wowdaas maxay tahay wowda yaa sheegaysaa horta mufsidiina soo jamcu mudarsaalim soo maa wax jamacoo rag tilmaamaya ma ku jiraa yaa weeye wowda soo maaha dadka tacthow yidhi ficil bay sheegeen wowda maysa sheegin waa inay yidhaahdaan wowdaas weeye ninkaa uu soo dhoweeye shiikhu tacthow nuun buu sheegay wowdaas inuu yidhahda walaa tacthow wowda ku jirta baa rag baa fasirtayoo annaas yidhi wowdaas anaasii matalaysadde meeshan faacil yaa ahaa sowowda maah mufsidiina ayay sheegaysaa marka tacaau fi lardi mufsidiin taca waa ficlu amrin waxaan ka wadaa laa waa xarfu nahyin taca waa ficlu amrin ficlun mudaaricun majzuumun bilaa annaahiya wacala jismi xadfun nuun inaa afcaal hamsa soomaa haye fi lardi fiiha xarfu jeer alardina wakaa mufsidiina waa xaalun mansuubun wacalaamatu nasbihi al niyaabatan canil fatxa lnahu jamcu lmudakar saalim muraajicu kaaraba yacuudu wuu soo laabanayaa aaalibu ardaygu ardaygii almujtahidu ee dadaalayay ilaa baladihi buu ku soo laabanayaa faa'isan xaal uu yahay markuu soo laabanaya xaalad noocya ku sugan yahay guul xaalad guula soomaan faa'isan xaal uu yahay faa'isan yay sheegaysaa hadda khasab maaha kelimada ka horaysa inay noqoto waa inaad jumladoo dhan simacan u fiirisaa haye yee sheegaysaa yaah gabdhahaye ha ka laabana ka si hadday garan hadii kale waa isku mid cashar baa baranaysa waa inaa qof cashar baranaya wuuna garan waayi karaa wuuna sheegi karayaa waa fahamta soomaan isku day yacuudu soo laabanayaa ataalibu ardaygu ilaa beladihi wuu kusoo daali nooceeya ardaygii almujtahidu ee dadaalahayay hagee kusoo laabanaya ilaa beladihi wadankiisa xaaladaasoo ku sugan faa'isan xaalu faa'isan yay sheegaysaa marka ardaygii bay sheegaysaa soo ma ardayga xaaladiisa tilmaamaysa se u yacuudu ficilun mudaaricun hayee wa calaamatu rafcihi kor kor kor u qaad wa calaamatu rafcihi wakaa liannahu ficilun mudaaricun saxiixun alطaalibu faacilun wa calaamatu rafcih daahiratun liannahu ismun ardaygii almujtahid almujtahid waa fiirinaysaa ardaalibu soo macrifo maah almujtahidu macrifo ma tahay albaa la socota addaalibu ma godan tahay almujtahiduna addaalibu soo lab ma ahan almujtahidna macnaheedu adaalib muxuu yahay tilmaan haye maxaad haysaa addaalibu almujtahidu sifatun lid wa sifatu lmarfuuci wa calaamatu rafcihi liannahu ismun ilaa xarfu baladi ismun majruurun bi wacalaamatu jarrihi kasratun liannahu ismun baladi mudaaf walhaau damiirun muttasilun mabniyun calal fii maxalli jarri mudaafun faa'izan xaalun min aalibi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi hayatan adaa arinaya laa ta'kul ha cunin aطacaama cuntada ha cunin daaxikan xaal aad tahay mid qoslaya aduu qoslaya cuntadiisan kugu margane ha cunin haye horta meeday daaxikan xaal ma tahay mise maaha way tahay soo maahan cida ay xaaladiisa ka waramaysa waa ciddaeh sheega mufsii haye anta weeye oo qarsoon soo ha intaas keliya waa inaad maskaxda si fican khasab ma in waxa meesha ku yaalo haye waa ciraabi kartaa soo maahan haye aqbala wuu yimaada attaalibu ardaygii baa yimi haye masruuran xaal uu yahay buu yimi masruuran soo xaal maahan yee xaal ka tahay aalibu tacallam war waxbaro sagiiran xaala tahay nin yar waxbaro nin yar adoo ah waxbaro haye sagiiran waa xaal iyo xaal ka tahay anta baabu tamyiisi tamyiiska isku egyihiin wixii kala duwan waad arki doontaa qaala almusanifu raximahu allahu wuxuu yidhi atamyiisu huwa al ismu weeye isimkii almansuubu ee kordhignaa almufasiru ee faahfaahin ka bixinayay liman bahama wixii qarsoonaada oo mina shayi shaygii oo dhan ah min adawaati oo shaygii oo dhan ah macnihiibamin adawaati oo shaygiiya shaygii oo dhan baa qarsoon xaalku muxuu ahaa shayga waa la yaqaan hebel hebel weeye laakiinse maxaan la garanayn xaaladda uu ku sugan yahay maa tamyiiskuna shaygaba lama yaqaanba maxaa xaaladiis laga warramaa shaygaba hee laba garan mayo tusaale tasababa wuu shubmay zaydun baa shubmay caraqan dhidid dhidid badan baa ka yimi wa tafaqa'a wuu dallaacay dallaacay wuu ballara bakrun baa bararay shaxman baruur ahaan buu waa buurtay wa taaba muxamadun muxamedna waa wanaagsanaaday xaggeebuu wanaagsanaaday nafsan naf ahaan washtaraytu waan soo gatay cishriina labaatan ah hulaaman ah addoom ah wa malagtu waxaa hantiyey tisciina sagaashan ee nacjatan sabeena wa zaydun zaydna akramu wuu kaa fiican yahay minka adiga xagee igaga fiican yahy aabban aabbaha xaggiisa oo kaa aaba fiican yahay zayd wa ajmaluuna kaa qurux badan yahay minka adiga wajhan waji ahaan isku weji ma tihidin wey ninkaasi dhinaca waysunaahan laga yaabay walaa yakuunu ma noqdo altamyiizu ilaa nakiratan mooyaane walaa yakuunu ilaa bacda tamaam ilkalaam xaggaa fiirso attamyiizu huwa tamyiisku al-ismu waa magac almansuubu godan alladii magacaasoo yu'taa la keeno way loo keenaa waay tamyiiska ugu baahanna horta balfiidi tamyiis soomaaligeed muxuu yahay soocid in wax la sooco weeye wax haybtiis in la ogaado baa tamyiis la yidhaahdaa wax aan la garanayn siduu u yaal in haybtiisa la ogaado ayaa maxaa la yidhaahdaa tamyiis maxaa loo keenaa yuuta waxaa loo keenaa liyubayina suu u faahfaahiyo maa khafiya wixii qarsoon oo min daati shayi shayga asalnimadiisa asalkii asal ahaan shaygan wuxuuba yahay si loo caddeeyo ayaa la keenaa tamiis maxay u kala duwan yihiin xaalkaya isagu tusaaluu siinaya idaa qulta hadaad tidhaahdo ishtaraytu waxaan soo iibsaday alaaiina soddon uma sakata kadibna iska aamusto qulnaa laka waxaan ku leenahay alaaiina maada soddon maxay ah soddonkaba la garamayo soomaa xaalka markaan joognay shaygan waan naqaane jaaa zaydun zayd waan naqaanaa soo waa nin la yaqaan zayd waa magac gaar nin la yaqaanoo na hor jooga weeye laakiinse maxaanan garanaynin xaaladdu ku sugnaa markuu imaanayay haaf baa xogtiis hayna soo maa tamyiiska waxba xogba lagama hayo waxan ziira xogtaan ka haynaa waa ziiro eberwey waxaa u baahan marka kelmad noo caddaysa waxaan wuxuu yahay tamiis baa ladhaa marka haddaana ishtaraytu alaaiin alaaiintaas oo wat maxaa wey qalaman miyaa marka qalaman maxay caddaynaysaa soddonku waxay ahaayeen soomaan alaaiina tufaaxatan miyaa alaaiina shaatan miyaa maxay tahay soddonku markaas haddaan lam nafham maada taqsidu bihada maanan fahmin soomaa fa idaa qultaa tiraado ishtaraytu alaaiina kitaaban fahimnaa waxaanu fahmin la'aan ma shtarayta somaanan fahmin soddonkii baa fahnay soomaa soddonkii yaa noo caddeeyey kitaaban watakuunu kalimatu kitaab waxay noqonaysaa tamyiisan soocdo mid xaybtiisii bannaanka keentay bay noqonaysaa liannahaa wadaxat waxay caddaysay ashaya aladii kaana hayra macruufin shaygii aan la aqoon bay caddays shuruudu tamyiis waxay laba shardi kow an yakuuna tamyiizu nakiratan tamyiiska waa inuu magac nakira ayaa horta labo an yakuuna bacda tamaami alkalaam maxaa tamaam laga wadaa ficil iyo faacilkii markii la keenay kadib waa inuu yimaadaa yanqasimu tamyiisu ilaa qismayn tamyiiska intaanu ku fududiya laba qeyb baa loo qaybay tamyiiska tamyiizun mufrad maxaa kaloo loo yaqaanaa daati tamyiizu jumlatin maxaa loo yaqaanaa nisbi asaga ku kala saari doonaa atamyiiz alawal waa keeh waa tamyiiz mufradka soomahan tamyiiz mufrad maxaa loogu bixiye waxaa loogu bixiye yubayinu wuxuu walidaalika ayaa summiya bihaada alismi alaaiin buu cadaynayaa bes ishtaraytu waan soo gatay godasho waa la yaqaan soomaa xagga naga dhig alaaiin baan la garanayn alaaiina waxa caddaynaya marka maxaa la yidhaahdaa tamyiis mufrad ama tamyiis daati oo hal shay keliyu caddaynaya hal eray tamyiiska aaniga labaadna jumladaana yubayinu wuxuu caddaynayaa macna aljumlati jamiican jumlada oo dhan baa macnaheedaba la fahmi waayeba jumladii o buu faahfaahin ka bixinaya tusaalahanday isdaada muxammadun maxamed wuxuu kororsaday cilman buu kororsaday soo ma jeedid maxamed muxuu kororsaday cilmi xaga fiirso isdaada waa kororsi waa naqaanaa soo maa muxamedna waa naqaana waa magac gaara laakiinse markii laysu keeno muxamed baa kororsaday baa maxaa imaanaysa su'aal ah muxuu kororsaday ma xooluu kororsada ma cilmibuu kororsada ma aqoon buu kororsada ma dadnimuu kororsada ma madaxnimuu kororsaday haddee kelmadda sideed waa naqaanaa waa kororsi maxamedna waa naqaan laakiinse markii la isu keenay iyo maxamed wuu kororsaday baa maxaan fahmi weyne wixii la kororsaday kelmada imaan doonta marka ma hal eray bay faahfaahin ka bixinaysaa mise jumladii macnahay faahfaahin ka bixinaysaa wixii la kororsadoo la fahmi waayay bay macnaha soo maa taasoo kale marka cilman buu kororsaday cilman marka wax lana waa tamyiis maxaa yeelay jumladii oo dhan bay faahfaahin ka bixisay kaas muxuu noqonay markaa tamyiiskaas magaciis ma tamyiis hal eray faahfaahin ka bixiyeyba maya waa tamyiisu jumla waa kii labaad weeyaan kan marka halka eray faahfaahinta ka bixiyahay waa afar xabo keliya afartaa meel ku qoro in meesha tira taal tiro in meesha ee ay tira taallo alaaiina oo kale waa tii nebi daawud calayhi salaatu wasalaam ay u soo galeen labadii malag oo imtixaanka lagu imtixaamayey id calayhi faqaaluu hee faqaaluu innaa may id dakhaluu calaa daawuuda fafasaca minhum qaaluu laa takhaf khasmaani baqaa bacdunaa calaa bacdin faxkum baynanaa bil xaqi walaa tushtid wahdinaa ilaa sawaa'i siraasma maxay inna haadaa akhii kani waa walaalkay lahu tiscun wa tiscuuna wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal hadda ha ku joojiyo lahaansho waa la yaqaan laakiinse wixii la leeyahay baa maqan soo maahan tiscun kelmadda faahfaahinaysa nacjatan sabeena soo maa marka maxay faahfaahisa tiradii bay faahfaahisa marka kelmaddu tamyiisku hadduu tiro faahfaahinayo ama miisaan faahfaahinayo ama kiilo faahfaahinayo ama cabir faahfaahinayo afar soo tamyiis waxaa la yidhaahdaa tamiis mufrad baa la dhahaa maxaanku yidhi hadduu miisaan faahfaahinayo ama tiro faahfaahinayo ama wax la kiileynayo faahfaahinayo ama wax la cabirayo hee maxaa kow waa cadad miisaan makiil miqdaar afartaa haddii la faahfaahinayo kan faahfaahayo magaciis tamyiis mufrad warkaa waa ku dhacay soomaa ha ishtaraytu ishriina ra'aytu alaaiina waxaa gadaashooda imaanaya maxay noqonayaan tamiis mufrad intaa wixii ka soo hara tamiis jumla la dhahaa wafajarnaa waanu dilaacinay al arda dhulkii baanu dilaacinay maxaa laga dilaacay dhulka cuyuunan labiya fajarna alarda cuyuunan kelmadaasi wax tiraa miyaa ka horeeya wax la miisaamiyaa ka horeeya wax la kiileynayo wax la cabirayo intaa midna kama horraysa soomaaha cuyuunus tamyiis soo maaha waa nakiro ficiliya faacilkii baa la sheegay ayse timaaday soo tamyiis maaha tamyiiska waxaa la dhahaa tamyiis jumla jumladee faahfaahin ka bixinaysa see loo icraabaya isdaada waa ficilu maadin sida ficilu maadin laa maxalla lahu muxamadun faacilun wa calaamatu rafcihi لأنه cilman tamyiizun mansuubun wacalaamatu nasbihi daahiratun fii aakhirihi soomaa liannahu ismun tamliku ummii hooyaday waxay haysataa miqaalan bay haysataa miqaal miqaalku muxuu yaa miqaalan bay haysataa miqaal ahde miqaal waa wax la miisaamayo kii miisaan dahab wey cabir dahab wey marba haddii meesha cabir yimi waxa dambe imaan doona tamiisku magaciis waa hal xabo tamiis mufrad baa la dhahaa tamiiska mufradka maxaan yidhi afar shay buu faahfaahayaa bes tiro miisaan wax la kiilaynayo iyo wax la cabirayo cabirka dhulka yani eh, eh, miata kiilo eh, shibran diraacan waxaas buu faahfaahin ka bixinaya warka waa ku dhacay soomaa hadda marka tamliku maxaa leedaha waa ficilun marfuucun dammatun li'annahu ficlun mudaaricun saxiixun haye ummii hooyaday baa haysata faacilun wa calaamatu rafcihi dammatun muqadaratun calaa maa qabla yaa'i lmutakallimi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakatil li'anna alyaaa ukhtul kasra ummi mudaaf walyaa'u damiirun muttasilun mabniyun cala asukuuni fii maxalli jarri mudaafun ilayh intaa ma haysaa waysaa ciraabta u martay waa isim mudaaf ilaa yaa'il mutakalim casharkeeda gomaan soo dhigana min zamaan ya min zamaan baa soo dhigan soo maah waaya haye dahaban ah dahaban ah mithqaalan waa mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi dahaban tamyiizun mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhiri haytan fiile malfarqu bayna altamyiizi waalxaal maxay kala duwan yihiin waxaa leenahay xaalku cidda uu xaaladeeda sheegaya waa la yaqaan tamyiiskuna cidda tamyiiska la samaynayaa maba hee cid la yaqaanba maa lamaa xaalka qofka waa la yaqaan laakiinse xaaladu ku sugan yahay baan la garanaya waaya soo ciraab muxamedun akramu min khaalidin sharafan mid aanan dhigama muxamedun waa dhigatay icraabteedii akramu waa dhigatay icraabteedii min waa dhigatay khaalidin waa dhigatay sharafanna haddaa dhigatay mid aadan dhigan icraabteeda ma jiro bictu waa dhigatay huda waa dhigatay daraba hubaa la mid haadaas diraacan waa dhigatay xariiran waa dhigatay hadda labadoo dhigatay waa laba tamyiis haye sharibtu waan cabe waa dhigatay kuuban baa cabtay oo maa'ana maka magaalada maka la yidhahda waa mubtada waa dhigata akharu min alqaahira sukaanan haddaa dhigata waa tamyiiskii albaadiyatu ayaa axsanu ka fiican min almadiinati hawaa'an xagga hawada waa dhigata wax aadan dhigan ma jirto warkama ku dhacay filfasli fasalka waxaa ku jira arbacuuna tilmiidan arbacuun waa mubtada filfaslina waa jaari majruurkii khabarkii tilmiidana waa tamyiiskii saasa u habeenaysa idanka waayahay soo icraaba labadaas icraabta xaalka icraab tamiiska labadaba waa idinka rabaa ogaada insha allahu tacaala bili waxaan qaadanaynaa insha allah istitnaha maanta maadaama labadaas isku eg aan qaadanay labadaas soo kala saara haddii alla idmo istitnaha iyo iyo munaadaha baan isku daynaa bili inaan qaadanay insha allahu tacaala kitaabku wuu dhammaanayaa hada bilahi towfiiq wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin